heeda hooyaday timahadaabidkahaa ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiye subaho bulshadu ka dhex tume cayaara kulan dhegeystayaal idilkiinba meel wala joogtaan insi walba ood inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka kayenen u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeena mar kale ismaqla wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarikh waxay ku aseysan tahay labada bisha februari sanadda qodobadaad barnaamijka kulanka keyenen ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah soomaaliya oo kaalinta kuwaad ka gashay dalka ugu musuq badan caalamka hay-adda transparent international xoog cusub ay soo saartay ayaan arrinta muujinaysa waad maqli doontaan waxaad kaloo dhegeysan doontaan somalilan oo sheegtay inay ixtiraamayaan afkaarta iyo sidoo kale madaxbanaanida dadka gobollada sool haddana aan waxay sheegeen inay muhiim tahay in nabadgelyada mar weliba looga dambeeyo hay-adaha amniga iyagoo intaa ku daray in kooxaha hubaysan ay markaa magaalada gudaha u soo galeen sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda faahfaahinno ka bixiyey qorshayaal dagaal oo ay sheegeen inay dhowaan ka bilaabi doonaan qaybo ka mid mida ah gobolka shabeellaha hoose israa'iil waxay duqeeyeen falastiiniyiinta marinka khaza waad degeysan doontaan qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ayaad maqli doontaan anigoo cabdicasiis baarada barnaamijkii la socodsiin doona cabdirasaaq farsamayn doona mar kale soo dhowaada kulanka keyene bixin lahaa hagarkuma quureynin halistaad igoysiyo halkaad igaga taali hawadhalisa caashaqaye guraac cidba kiinta geeridaye ku hortilwa shaqaygura cidbakinta geeridaay ku midna haybad ma yeeshiin ka kaluun lahay ma heesin layla ma hadlin duburday helay obeyoyso hor caashaqa hadhowbey layma heesin layla ma hadlin duburday helay obeyoyso hor caashaqa nashini dhankayga waan kahanan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa hawaa ma diideen haddaan huba dhankaagee haddaad hagar baxayse dhankayga waan kahanan lahaa diideen haddaan huba dhankaagay haddaan hagarbaxayse habeen keliya shaaquyey mahirgalo ayee kuma fulaye hortabaro habeen keliya shaaquyey mahir galo ayee kuma fuulaaye horta baro ragga iyo haweenkuba ragga iyo haween waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke ragga iyo haweenkuba ragga haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman ka guurke horseed way looma haadsho way hawiranta hoodeeyay haki caashaqa ayu habaabine meelo loo huyo oon horseed way looma haajo way hawirantaa oobeeyay haki caashaqa ayu ah, habaabine maskaxdii jacaylka waan kula habayn lahiila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafin adigu haraad qaba habeen ka masiixdii inta ragga iyo haween ragga iyo haweenkuba midna haybad ma yeeshiin ka kaloon lahaynini ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna haybad ma yeeshiin ka kaloon lahaynini hadhowbey layma hees layla mahali dooburday helay hoobeyoisu hor caashaqa oo nashiin hadhowbay oo oh, layma hees laylama hali duburdayeelay hoobeyo iso hor ah, lagu soo hirtaa hareeri dogla laadhsada haraadoo biyowda dadku kaha qabeela kali beshu hayaante hawdgedala lagu soo hirtaa hareeri dogla lahaadhsada haraadoo biyowda dadku gaha qabeela kali beshu hayaante qorajaruga tuurteen hablodugu hoden adiimiya lugoyaad badan kaga hadhan iyo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurkee raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurke horseed wadan looma haadsho way hawiranta qoobeeyay haki caashaqa heystan oo halkudhugeedu yahay ragga iyo haweenka waxaa marka ku luqeynaya fanaaniinta xasan aadan samator iyo khadiijo maxamuud qalanjo eeriyada heystan waxaa iskale allah u naxariistay abwaan maxamed cali kaariye waana hesii soo baxay kunsagaalboqolshaniyotodobaatankii daafur bayna noogu hayd barnaamijka kulanka keyanan war maxaa u dembeeyey matabaysay tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd heliddooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad markastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal ma yamaadana qul maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lu lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed kataba milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacadku milyuun milyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin moogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn kulmiyaad u taqaan isiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkaha ku noolo qaybaha hore barnaamijka kulanka keenan ayaan gudgarana dhegeystayaal aynu ku biloawna ee hay-adda wax ka qorta arrimaha hufnaanta dhaqaalaha ee loo yaqaano transparent international waxa ay markaas soo bandhigtay warbixinta sanadlaha ah ee arrimaha musuq maasuqa la xiriira iyo hufnaanta dhaqaale ee dalalka dunida sanadkii dhammaaday warbixintan oo ah warbixin sanadla ah waxaa sameeya hay-adda transparency international waxayna inta badan ka sameysaa in ka badan boqol dal oo ka mid ah dalalka dunida kuwa oo markaa lasoo bandhigo xogahooda maaliyadeed si markaa loo tuso dunida dalalku siday ugu kala horeeyaan marka la eego musuq maasuqa heerarka ay kala joogaan dalalka musuq maasuqa uu ku yaryahay kuwa uu ku badan yahay iyo marka la eegaba hufnaanta guud ee dhaqaalaha dunida sida dalalkani ay markaa u sameeyaan marka la eego warbixinta sanadlaha ah ee sanadii dhammaatay ay soo bandhigtay hay-adda transparency international waxay muujinaysaa in soomaaliya ay noqotay dalka ugu musuq maasuqa badan dunida waxaa soomaaliya ay ka gashay kaalinta koowaad boqol iyo siddeetan dal oo dunida ka mid ah oo laga fiiriyo marka la eego arrimaha c b i-ga ama musuq maasuqa herarkiisa iyo dhaqaalaha hufnaantoodaba waxaa markaa soomaaliya noqotay dalka dunida ugu musuq maasuqa badan marka la eego warbixinta ay soo saartay hay-adda transparent international waxaa soomaaliya soo raaca dalalka koonfurta suudan iyo syriya oo iyaguna ku jira kaalinta labaad ahna dalalka ugu musuq maasuqa badan wadamada caalamka waxa ay hay-adda transparency international ka sameysaa marka la eego halbeegyada ay ku cabirta ee c b i-ga loo yaqaano arrimaha musuqmaasuqa iyo hufnaanta dhaqaale ee dalalka caalamka iyo musuqmaasuqa heerka uu ka joogaba waxaa laga eegaa marka la eego hanaanka dowladda qeybaha loo yaqaano public sector corruptionka ka jira iyo sidoo kale qeybaha kale ee iyagu sida ay u kala sarreeyaan ama heerarka ay ku kala jiraan marka loo eego hufnaanta dhaqaale warbixintu waxay muujinaysaa in inta badan wadamada dunidu ay ku fashilmeen inay markaa joojiyaan musuq maasuqa la dagaalamaan waxaana sagaashan iyo shan boqolkiiba ay u muuqdaan kuwa aan wax horumara ka sameynin la dagaalanka musuq maasuqa lixdii sano ama shantii sano ee lasoo dhaafay tan iyo laba kun iyo toddobiyo toban hay-adda transparency international waxay sheegaysaa in baaritaanada iyo xogaha la helay ay u badan yihiin kuwa muujinaya in inta badan dalalka dunida qaar ku dhow boqol dal inaysan ku guuleysan inay horumar ka sameeyaan marka la eego arrimaha la xiriira la dagaalanka musuq maasuqa oo dunida saameyn ballaaran ku leh warbixinta sidoo kale ay soo saartay hay-adda transparency international waxay muujinaysaa in dalka denmark uu yahay dalka ugu musuq maasuqa yar guud ahaan caalamka sanadkii laba kun labaiy labaatan ee tegay warbixinta sanadlaha ah ee soo saarta hay-adda transparency international waxay muujinaysaa in denmark uu markan noqday wadanka ugu musuq maasuqay dunida guud ahaan dalalka caalamka waxaa kaalinta labaad ku jira wadamada finland iyo new zealand oo labaduba ku jira booska labaad kuwaasi oo markaa u muuqda kuwo ku guuleystay inay la dagaalamaan musuq maasuqa yareeyaan waxaana marka la eego xadiga musuq maasuq ee wadamadan ka jira lagu tilmaamaa mid aad u yar hogaamiyaasha wadamadan ayaa u tafaxiitay sidii ay markaa ula dagaalami lahaayeen musuq maasuqa ka dhex jira hay-adaha dowliga kuwa aan dowliga ahayn ganacsiyada yar iyo dhammaan arrimaha kale ee keeni kara musuq maasuqa waxaa arrintaas lagu guuleystay in dalalkani ay noqdaan kuwo markaa gaara ee marka la eego meesha ugu wanaagsaneed ama kaalmaha hore kaga jira dunida kuwa ugu musuq maasuqa yar waxay muuqdaan wadamada dunidu in markaa loo baahan yahay inay ku dagaalaan nabadda dowladuhu waa inay helaan fursad ay ku samayn karaan go-aan qaadasho horumarinta ganacsiyada yar milkiilayaasha ganacsiyadaasi iyo bulshaduba iyo fursad u abuuridda dhallinyarada iyo shaqooyinka dhallinyarada taasi waxay inta badan muhiim u tahay dalalka dimuqraadiyadda ah ee soo koraya dunidu waxay u baahan tahay in dadka la kordhiyo wacyigooda si ay markaa loo helo waxa sababaya in musuq maasuqu uu noqdo mid badan dunidana uu caqabad ku noqdo ayuu yidhi madaxa hay-adda transparency international ahna madaxa fulinta ama chief executive officerka ninka lagu magacaabo daniel erekson ka ah oo isna ka hadlayay marka la eego warbixinta sanadlaha ah ay soo saartay hay-adda transparency international waxaa inta badan dalalka musuqmaasuqu ku badan yahay ay u badan yihiin dalalka marka la eego lagu tilmaamo failed states ama dalalka fashilmay oo markaa uusan xoogganayn nidaamkooda ama institushoniska ka jira sistamkooda maaliyadeed iyo dhammaan hay-adaha dawliguba aysan u muuqan kuwo markaa iskale wax loo yaqaano accountability ama isla xisaabtanka waanaxaana arrintaa ay keentay in dalal badan oo soomaaliya ay ka mid tahay iyo dalal kaloo afrikaan ah iyo qaar carbeedba ay markaa la daalaadhacayaan musuq maasuq xaddiga ugu sarreeya sida si lamida soomaaliya warbixintii sanadlaha ahayd ee hay-adda transparency international laba kun koob labaatan waxay soomaaliya ku jirtay kaalinta labaad waxaana markaa soomaaliya ka horreeyey koonfurta suudaan markaana waxaa sidaa si lamida kaalinta labaad kula jiray syriya waxaana markaa muuqatay in markaa venezuela ay markaan ay ku jirtay booska afraad marka la eego dalalka ugu musuq maasuqa badan dunida waxaa muuqata in dalal badani ay la dhacayaan marka la eego heerarka kala duwan ee musuq maasuqa warbixinada hay-adaha caalamigu waxay inta badan u muuqdaan kuwa muujinaya in dalalka afrikaanku hogaamiyaashooda iyo hay-adahoodanaba inta badan aysan ka jirin isla xisaabtan taana ay keentay inay luunsadaan dhaqaalo joogto ah oo loogu talagalay hantidii ummadda ama shacabka dalalka ay xukumaan waxaana ay u muuqdaan marka kuwo ku fashilmay wax kaqabashada isla xisaabtanka arrintan waxay keentay in sanadba sanadka ka dambeeya dunidu ay kusii kororto marka la eego musuq maasuqa markan haddaan eegno shabeellada hoose saraakiisha ciidamada dowladda ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose waxay sheegeen inay markan wadaan abaabulo iyo qorshaal dagaal oo ka dhan al-shabaab sidoo kalena dhowaanay bilaabi doonaan si guud guluf dagaal oo baraawo iyo deegaanada hoos yimaadaba markaa ciidamadu ay ka sameynayaan si markaa al-shabaab looga si al-shabaab looga saaro deegaanada taliyaha guutada lixaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal laba afle oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshayaashiisa ku aadan marka la eego dagaalka dhanka al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose waxaan u imid baraawe in badanba waa imaan jiray ciidankii aan xukumaana jooga safaraduna waa ku imaa jiray safaradii aan ku imaa jiray ayuun hadda ku imido hadda ciidankaygii iyo aan xukumay iyo magaaladeedii baan soo gaaray insha allah ujeedkan baraabuu imid waxa weeye sidaad ula socotaanba waddanka wuxuu galay guluf dagaal oo ciidamada qalabka sida iyo xoogga dalkao dhan uba horeeyo iyo dadka ciidamada deegaanmadu sidaas la aligeed in aan gulufkeennu awalna gulufay ku jireen ciidanku diyaargarow adagna way ku jireen ilaa muddo eh, toban iyo afartiiyo bishii tobnaad lixdeedii ay yimideen ilaa haddana sidiibay difaac ugu jiraan iyagoo eh, difaacay ku jiraan haddana waxaan ugu nimid oon u soo gaaray in aan halgankaas lagu jiro ee diyaargarowga ay ka qaada lahaayeen eh, aan ama amiirtii madaxdu soo bixday una keeno ayaguna ay u qaataan una diyaargaroobaan waxaa ii soo muuqday eh, sidii aan ugu tala galay ama aan ku ogay oo wanaagga ahayd oo ciidanku u dhisnay una soo jeeday sida ambareesa sida xeebta sida beledka dhexdiisa sida eh, siimanka sida sanqaroor abeeso intaas oo difaacyadu ku wada jiraan sidii aan ugu talagalay oo wanaagga ahayd oo qaab ciidannimaaheed iyo difaaceedii boqol kiiba boqol ayuu ahay waa u diyaarsan yihiin ayagoo howlgalba kama baxaan halkan ceer qalradhaale intuu noo jira waa dareeme ilaaha irsuure intay jiraan gebogebo baroodoy hawaay ilaa sablaale ilaa xalimayaal ilaa eh, bahalkii eh, eh, jiiddaas oo dhan ayay ku tagaan sahanka ayadoona labaatan kilomitir ay u jiraan maleeshiyada arxandarayaashaa waxaan malaynayaa qofku ilaa la gowraco ma quusto hadda ka hor xamaraa laga soo saaray waxaa la keenay meel walba oo lagu cayriyey sidii oo kale aysan u quusan ayaysan haddana u quusanayn in la mariyo oo ruuxa ugu dambeeya birta la saara mooyaane arxandaradana joojin maayaan waa laydinka adkaadanay maba yaqaanin oo xalaal cali ma yaqaanin wax yaqaano maahan ilaa la sugo oo la sugo maahane marka waxaa weeye suguddiyaa lagu jiraa ciidankaanuna labaatan kilomitira u qoran subax walba ama madaar ha ka ilaaliyeen ama difaac kale ha ka ilaaliyeen socoday habeenkiina ambushay galaan maalintiina waa socdaan waxaa weeye iyagu howlgalkoodu waaba joogto iyagu joogtuba u yahay sidaas la adligeeda hadda waxaan ku sii gowaabinaynaa midka ay duurka ugu bixi lahaayeen insha allah way qabaan awaamiirta sida buulo golweyn danow kabtanlaas shalaambood intaas waa qabaa waa ururka lixyo labaatanaad halkaasuu ku jiraa Eh, halka kale oo beriire sidoo kale heegan ugu jiraa waxaa weeye eh, inta ay ayagu kuwa kale dagaalka wadaan ayaguna heegan sahan iyo heegan eh, ambusho habeena iyo maalin intaba way ku jiraan marka awaamiirtu ka timaada wasaaradda gaashaandhigana barti loo cayimay ama la yidhaaha ha ku baxaanay ku baxaya insha allah mustaqbal muxuu yahay yani wuxuu yahay wanaag iyo dhowlka xorooba qawaariijna laga dhameeyo wax walbaaba wax unba wakhti unbay leeyihiin nimankaanu dadka ma kicina dadka ayagaa kiciyey ninbaa waxaa laga qaadanayaa xoolihii dadkii diintii xorriyaddii intiiba dadkii markii laga qaaday qofka marka ugu dambeyda haddii sanka laga caburiyo waxaa weeye waa rafana rafadkii iyo arxanlaabonimadii lagu arkay baana dadku ku kacay mana malaynayo hadda gulufka dadku qaaday in shabaab ka soo harayo shabaab ka soo hari maayo waa tii ugu dembeyday dadkuna garbahay isqabsadeen waxbay fahmeen inuusan diin lahaynay ogaadeen inaysan dad jira ahaynay ogaadeen inaysan arxabulaalo yihiinay ogaadeen wax innaba ha yaraatay ay isleeyihiin maanta intaas bay wanaag ay leeyihiin markay waayeenna ubkooday qaateen waana iska xoreeyeen inta dhimanna way xoreynayaan insha allah jenaraal laba afle oo ah taliyaha guutada lixaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ka warbixinayay qorshayaal dagaal uu sheegay in markaa ay ka furin doonaan qeybo ka mid a ah gobolka shabeellaha hoose somalilan markan haddaan eegnana wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin oo markaa ka hadlayay munaasabad lagu xuseeyey sagaalaatan guuree kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidanka somalilan wuxuu sheegay in markaa iyagu la ascaanood ay mar waliba ka taxadeeri doonaan in markaa la tixgeliyo sida uu hadalka u dhigay aragtida shacabka laascanood balse wuxuu sheegay in muddooyinkii lasoo dhaafay ay jireen wax ay kaga shakiyeen ururo iyo maleeshiyaad hubaysan oo uu sheegay inay gudaha usoo galeen magaalada kuwa oo ka shaqaynaya falalidii ku ah amniga wuxuu tilmaamay inaysan cidna uga hebisan doonin amniga ilaalintiisa iyo nabadgelyada laascaanood oo ay ciidamada somalilan mas-uul ka yihiin waa kan wasiir kaahin odayaasheenna waxaynu leenahay cid idinku cid ku haysataa ma jirto inay garaadadii beesha yihiin waxgaradka waayeelkeena iyagu maxaanku dhahday inay yihiin kuma haysato waxaynu doonaynaa innakaan dadkeenna qaxin waxaynu doonaynaa iyadoon maantada la qaxin waxaan la doonayaa iyadoon nabadgelyada la dhaawicin waxaynu doonaynaa iyadoon qoloqolo iyo dhibaato kale la gelinoo laynagu samaynin inaynu aad yaroo dhalisay nabadgelyadeenana haysano ribaha markii nabadda la xidhaya gaadiidkoodii ay ku xidhan yihiin carankii soomaaliya waanu annagu markaa waxaanu garanaynaa in la doonayo dowladda somalilan in lagaga cadhaysiiyo oo buuq la keeno oo calankan joojiya oo ka sameeya oo ka sameeya kaana waa la diiday calankooda ha wataan siday rabaan ha u socdaan hodheelka markii hor hormarayeyna dee garaad maxaanku idhahda isaga qolada ciidankiisu dee si wanaagsan u marina wuu jiraa mid xoogaa rasaasa gawdar nagaga yara saarayna wuu jiraayo kuwaana lamaanaan hadlina waxaanu layidhi ciidayna ha la hadlino ha iska dabaaldegaan baa layidhio inakana cabbaar haynaga yara basaqbasaqsiiyaan dowladda somalilan waxay ogolaatay cid allaaliya cidda garaadada la socotana inay sii dayso waxa soo hoos raacay qolo tidhi ssc baanu nahay waxa soo raacay qolo tidhi khaatumaanu nahay waxa soo raacay kuwa urure laga shaki qaba ay ku jiraan dabadeedna waxaa soo baxay ilaa iyo maalinta yimaadeen in magaalada maxaanku dhahdaaye buuq iyo arbush iyo rabshad iyo dhaqamo laga wada wanaagsan yahay maxaanku dhahdaye ka wada kelmadan kaga baxaya waxa weeye innaka waajibaadka qaran ee ina saaran waajibaadka qaran ee waajibaadka qaran ee ina saaran waxa weeye inaynu ilaalinno nabadgelyada laascaanood iyo ta guud ahaaneed ee dalka nabadgelyada laascanood cidna ku sii dayn mayno doonaysa maatada iyo carruurta inay dhibaatayso taasi waa go-aan dowladeed waynu ka qabanaynaa waynu ka hor joogsanaynaa dadka shicibkan waxaynu leenahay walaalayaal sabab idinqixisan oo maanta carruurtiiyo waayeelka la qaxinayo waxaynu leenahay ha lagu soo celiyo magaaladoodii waxaan leenahay ku soo noqda magaaladoodii aada iyo aad baa umahadsanta wasiirka arrimaha gudaha somalilan ayuu ahaa oo markaa ka hadlayay arrimaha ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool oo toddobaadii lasoo dhaafay ka taagneed xasarad u dhacaysa ciidamada somalilan iyo shacabka deegaanada magaalada laascaanood iyo gobolka sool barnaamijka kulanka keenaad degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal halka ku nool barnaamijka kulanka keena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiin aad nagala socotaan dhegeystayaal markan haddaan eegna warbixin laga qoray dagaalka ukrein iyo ruushka waxaa leeyahay hubka casriga ah iyo taageerada milatari ee dhawaan la siin doona ukrein waxa uu weji kala gelin karaa dagaalka u dhexeeya milatariga ruushka iyo ukrein ee markan sanad jirsan raba mareykanku waxaa la rajeynayaa inuu u diro ukrein hub casriga ah oo ay ku jiraan gantaalada ridada dheerleh iyo sidoo kale madaafiicda goobta oo u muuqda kuwo markaa casri ah waxaana arintan markaa looga jawaabayaa baaq u diray hogaamiyaha wadanka ukrain valadimir zelonski kaasi oo markaa ka dalbaday xulafada reer galbeedka iyo mareykankuba inay taagaro milatari siiyaan si ay isaga caabiyaan dagaalka markaa ay kula jiraan ruushka oo markan u muuqda mid ku dhow muddo sanada ah waxaa la aaminsan yahay dagaalada haatan socda haddii markan ukrain ay hesho hubkan loo ballan oo markaa ay ku jiraan hub casri ah waxaa markaa la aaminsan yahay in ruushku uu jab xoog leh kay ka soo gaari karaan dagaalada ka socda koonfurta iyo bariga waddanka ukrein waxay markaa ciidamada ruushku wajihi doonaan khasaaro iyo sidoo kale sida la aaminsan yahay dhuminta iyo inay waayaan dhul haatan ay gacanta ku hayaan iyo deegaanaba hubka casriga ah ee loo yaqaano smoldi metsapam ayaa waxaa u muuqdaa hub casri ah oo markaa laga soo saaro mareykanka waxaa hubkan la filayaa ukrein in la geeyo waxa uu awooddu leeyahay hubkan in ukrein ay ku bartilmaameysato bartilmaadmeedyo iyo saldhigyo waaweyn oo ruushka ku leeyahay gudaha wadankaasi ukrein dhulka haatan uu haysto iyo meelo ka baxsanba bartilmaameedyada gudaha ukrein sidoo kale waxaa ku jira qalabka kale ama hubka kale casriga ah ee loo yaqaano hemeris oo asna nuuc alterary oo hubka casriga ah ee madaafiicda goobta oo iyana lagu bartilmaameydsan karo saldhigyada iyo bartilmaameedyada kale ee gudaha wadanka ukrein iyo kuwa ka baxsan haddii lagu daro sida uu yahay hubka casriga ah waxaa la aaminsan yahay in markii ugu horeysay ee la siin doono hubkan casriga ah oo wax ka dili karaa gaari karana meel ka badan boqol kub iyo konton kilomitr waa boqol koob iyo konton kilomitr markiiba waxaa markaa la hubaa in ciidamada ruushku ay furmaha dagaalka kasoo hoyn karaan guuldarooyin isxiixiga haddii sida qorshuu yahay lagu guuleysto ee marka la eego in ay si deg dega ah loo soo gaarsiiyo hubkan gudaha wadanka ukrein waxaa la aaminsan yahay in arintani ay ciidamada ruushka ku qasbi doonto in ay dib u gurtaan deegaano badan ka baxaan ama sidoo kalea guuldarooyin ay la kulmaan tani waxay yareyn kartaa weerarada ruushka haddii markan la helo hubkan waxaynu u muuqanaa inaynu samayn karno wax badan ayuu yidhi wasiirkii hore ee difaaca waddanka ukrain andrey zagradunak ka oo ka hadlay eh, marka la eego taageerada militari ee rajeynaysa ukrain inay ka hesho wadamada iyo xulafada reer galbeedka waxaa la aaminsan yahay in hubkan haddii ukrain ay hesho ay wax badan ka bedeli karaan dagaalka ruushka weji kalena uu geli karo dagaalkaasi oo markaa marka la eego ciidamada ruushku ay guuldarooyin la kulmi karaan haddii sida qorshuu yahay ee eh, marka la eego in hubkan si degdega ah loo soo gaarsiiyo taageerada la siinayo gudaha waddanka yukrain ayna siinayaan mareykanka iyo dalalka reer galbeedka marka nigeria haddaan eegnana qof hubaysan ayaa waxaa leeyahay iyo kooxo hubaysan ayaa waxay ku dileen dad rayada ugu yaraan sideed ruux bartamaha wadanka nigeria sida uu sheegay madaxa booliska oo warbaahinta la hadlay waxaana arintaasi ay ka dhaceen qeybo ka mid a ah bartamaha waddanka nigeria ka hor shan bishan februari oo la filayo in doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynuhuba laga qabto wadankaasi nigeria waxaa muuqata in amni darradu ay noqon karto dhibaato weyn oo markaa ay wajahayaan dadka doonaya inay codeyntooda ama codkooda dhiibtaan kana qeyb galaan doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaanka shan iyo labaatanka bishan oo maalmo ay ka harsan yihiin arrintaa waxaa loo sababeynayaa kooxaha hubeysan ee markaa iyagu weli haysta deegaano iyo dhul ka mida ah dalka nigeria mararka qaar waxay sameeyaan afduub iyaga oo markaa dilal qorsheysan iyo kuwa xasuuqanaba ka geysta qeybo ka mid ah ee wadankaasi nigeria booliska magaalada ama gobolka benue waxa ay u sheegeen warbaahinta in ay haatan baarayaan kooxo hubeysan oo markaa kasoo gudbay wadada loo yaqaano markurde naka road oo iyadu markaa ay ku socdaalayeen ciidamo iyo dad shacaba sidaana markaa ay rasaas ooda kaga qaadeen ayna sababtay dhimashada ugu yaraan sideed ruux booliska afhayeen u hadlay oo lagu magacaabo maxamed abubakar waxa uu sheegay in ay markaa ku guuleysteen inay weerarka soo afjaraan ee markaana kooxihii weerarka soo qaadayna haatan ay markaa soo gebagabeeyaan si walbaba ha ahaatee waxay sheegeen in weerarku uu ahaa mid looga shakisan yahay kooxaha hubaysan ayna markaa ka geysteen bartamaha waddanka nigeria gaar ahaan gobolka benewe waxaa sidoo kale kordhay weerarada sidaan oo kale ay geysanayaan kooxaha hubeysan ee nigeria ka dagaalama waxaa arintan ay walaac ku abuuri kartaa sida ay warbaahinta nigeria qabtaba in markaa carqalad ay ku noqon karto doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaanka oo shan bishan februaayo ka qabsoomi doonta guud ahaan nigeria barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k knn kulmiye news network degmadaa kunoo sheegayay naftu waxay dareentaa inagoo dalxiiso dalo aynu joogn waxaa lay dulkee degmadaad kunoo sheege naftu waxay dareentaa inagoo dalxiiso daalo aynu joogne daalo aynu joogne doonayaayo anigana daraada

diyaare dadka daanka doodaay anshax dadku uu u sarakacay kolka sida calanka dooga farxadiyo damaasha daraada indheegaale mudaalayayo doonayay adiguna daraadda indhihii idaaleen iyo erey kale ayaa ka mid ahaa heestan daalaynu joognaa oo ay ku luuqeynayeen fanaaniinta faadmo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo daa'uud cali masxaf ereyada waxaa iska leh axmed ducaale ciirey muusigan ah waxaa saaray daawud cali masxaf waxayna ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka eeneen heese kale ayaana soo socda balse markan waxaad soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalin khamiisa taariikhduna waa labada bisha labaad ee februari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta soddon iyo saddexaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkaa saddex boqol soddon iyo laba cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sannadkii labada kun labaiyo tobankii hogaamiyihii la dilay ee ururka al-shabaab axmed cabdi godane ayaa ku dhawaaqay in ururkiisu ku biiray ururkii kale ee alqaacidda maanta oo kale sannadkii labada kun toban iyo toddobadii musharaxiintii u tartamay doorashadii sanadkaas ka dhacday dalka ayaa bilaabay inay baarlamaanka ka horjeediyaan khudbado ay ku sheegayeen waxqabadkooda maanta oo kale sanadkii labada kun iyo labaatankii axmed cabdikaari kaari qorqoor ayaa la doortay inuu noqdo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug kadib doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb maanta oo kale sanadka markuu ahaa sagaal boqol lixdan iyo labadii hogaamiyihii la oran jiray otaaha koowaad ayaa ku duulay dalka talyaaniga waxaana uu sheegay inuu yahay boqorkii boqortooyadii roomaanka maanta oo kale sanadkii kun shan boqol soddon iyo lixdii caasimada dalka argentina ee bonos aires ayaa la aas-aasay maanta oo kalena sanadii kun sideed boqol toddobaatan iyo sideedii dowladii xilligaasi ee griiga ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ahaa dowladii kale ee turkiga maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lix iyo tobankii xildhibaanada aqalka sare ee mareykanka ayaa u codeeyey in marka la gaaro kun sagaal boqol koob iyo labaatanka dalka filibiin madax banaani la siiyo xilligaasi maraykanka ayaa waxa uu haystay dalka filibiin maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii iidi amiin daada ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha dalka uganda waxaana uu dalka ka saaray madaxweynihii isaga ka horeeyey ee lagu magacaabi jiray milton abuto ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii dowladdii ruushka ayaa dhammaan ciidamadeeda kala baxday dalka afghanistan oo uu haystay muddo sagaal sano ah guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaana dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka barnaamijka kulanka k n n maasantahay wariyaheena luul maxamuud aadan oona la socodsiinayso xubintii maanto kale maxaa dunida ka dhacay oo qeybka ahayd barnaamijka kulanka k n n markaana faransiisku waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen bishii hore ee januari kumanaan kun oo marka la eego ay ku jiraan hub iyo sidoo kale agabyo kale oo military oo ay markaa ay qaarkood ku jireen gantaalo iyo hub kale oo casri ah oo laga keenay dalka iiraan kuna sii jeeday dalka yemen saraakiil ka tirsan xukuumadda baris ee faransiiska ayaa u sheegay wargeyska wall street journal loo yaqaano iyo wakaaladda wararka a p iyaga oo markaa ka warbixiyey marka la eego gacanku-dhigista hubkan oo la sheegay inuu yeman kusii jeeday waddankan oo la daala dhacaya dagaalada muddo ka badan toban sano iiraan iyadu ma aysan ka hadlin hubkan iyo sidoo kale markabkan sida hubka ee la qabtay balse waxaa lasoo bandhigay muuqaalo muujinay in hub casriya ah oo la sheegay in loo sii waday dagaalyahanada xuutiyiinta yeman ka dagaalama ay markaa u muuqdeen kuwo markaa la doonay in loo gacan geliyo waxaana la sheegay inay gacanta ku dhigeen ciidamada faransiiska mareykanku isna sidoo kale waxa uu sheegay in wax xoga uusan badan ka bixin marka la eego faransiiska ciidamadoodu hubkan ay gacanta ku dhigeen waxaa la aaminsan yahay in iiraan inta badan ay ka qayb qaadato dagaalka yemen iyada oo hub iyo taageero milatariba siisa dagaalyahanada loo yaqaano xuutiyiinta kuwa oo kasoo horjeeda nidaamka dowladnimada dalka yemen in muddo ayana ka dagaalamayaan sidaas lamida ah waxay la dagaalamayaan isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee iyaguna dagaalka ku jira maleeshiyaadka xuutiyiinta loo yaqaano waxaa warbixinta lagu sheegay in shan iyo tobankii bishii januari gacanka cumaan lagu qabtay marka la eego markab siday hub oo doonayay inuu markaa ka tallaabo xeebaha gacanka cumaan si markaa u gaaro dalka yemen waxaa la aaminsan yahay in hubkan loo waday dagaalyahanada iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta ee yemen ka dagaalama wadankan ay colaadu daashatay waxaa ku dagaalamaya dhinacyada iyo ururo markaa kuwa dowliya iyo kuwa aan dawli ahaynba iiraan waxay u muuqataa iyadu inay markaa cadaadis ku saareyso dhinacyada reer galbeedka iyo kuwa kale ee taageersan dowladda yemen ee la aqoonsan yahay in markaa iyana dhankeeda ay isbarbar taagto taageero militarina ay siiso xubnaha maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dagaalka kula jira dowladda wadankaasi yemen qaramada midoobay qaraar ay hore usoo saartay waxaa cunuqabateyn lagu saaray yemen iyo sidoo kale dagaalyahanada xuutiyiinta sanadii laba kun iyo afar iyo toban kuwaasi oo ay u suura gashaba inay gebi ahaanba la wareegaan magaalada caasimadda ee sanac ee dalka yemen waxaa markaa tan iyo xilligaa wixii ka dambeeyeen dagaalo qaraar ay ka dhaceen wadankaasi yemen kuwaasi u dhexeeyey ciidamo maleeshiyaada oo xuutiyiina iyo sidoo kale isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo oo tan iyo xilligaa iyagu markaa ka dagaalamayay tan iyo markii la aqoonsaday bishii maaj sannaddii dowladda wadanka yemen markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horenu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi mar dhow baa la doogiya haddaan layga dacaroonin shacabkow allaha daayinkaa weydin darajayne isku duubmasaa waxaad tihiin ul iyo diirkeede midnimaa idiin danahay laydinkala daadin digtoonaada cadowgiinnu waa daymo dheer yahaye dulduleella hoosaa jiree daaqadaha awta wargooyin ma diideen war hadday diidaan waxay ka helaan bay leeyihiin anina weliba dheegi jiray isku duubniba dadkayagow guuli kaga baxdaa yagow sharafda intiyo deeq iyo wanaag ku durduurataa war kalamaanay dhaliil waa ku daalnaye halkaan duurkan joognaahe malaha waa u dooroontee ayaan dib loo noqonin cadaawahana sii didiya waa dabargo'oodii doraad dhiiranayda shalay diricsanayda mantana ku dabarto damba ku run sheegte wargabooso waxaad ka tagta dayraa ruuxi qaadaba deyn baa u yaale weli digaashadaadiyo dowdhaafka badanba diib u soo xusuustee ha isdaaline sabire abduladiin waliba ku tabtay durdura geel baa ku jabaye damaacina waa hun dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan aryamadeeyow adna waxaad ka tagtay waydnaan daareemine dadka kii dhergow daran ilaaliyo ilaaliyo nabee dibi socodna waysagaa war cabdullow laftaada waxaad ka tagtay waa keli daanaystee wadadaya ma'dawba ma wax loo dulqaataa war ninkale waxaad ka tagteen nin isdilay dankamalihiyeysitiri gam kan isdaga kaana yeelkiisay sitirigam wargooyin anugu waxaan maqli jiray danka malahee taa dhaaf waa doqonee haw jabin dad baa igu yidhaahdee war kale maanay mahaysiine afar askariyaa tiirka la geeya waxaana lagu helay inay askar kala dileen hadda ninkii wax dilay in la dila ilaahay amroo laysku eebi maa askar kaloo bajaajlay heshiishayna eh. marna waa la sugaa in tiirka la keeno sababtoo ah maxkamaddu waxay ku xukuntay toogasho kuwii isbaarooyinka dadka ku dilayna eh. qaarkood waa tii dilka lagu xukumo iyaguna waa soo socdaan marka abwaanguurna waa kii hore u yidhi eh. diiwaanka ha laygu qoro dembiile mar baa la qaban war wargu adigana tiirkay u soo socdaane in madaxweynuhu cafi karo sow ogid aryaa adiga naftaada waa adiga ka daba qaylahaye ma waadan ogeyn madaxweynuhu inuu yidhi tiirka ha la geeyo cidda qof disha war calaa kulli xaal waxaa la yidhi cafis iyo kaaarsi siba ruuxu eed galaa mudan wargooyin war haysaane jubbaland aan la hureeyey armadeeyo koonfur galbeed abaa la haystaaye jubbaland xaa kaaga jira guda waryaa walaa'isan lamasana jiraan jirey latin una jiri leeraana armadeeyo weli lixdii gobol miyay kaaga dhegan tahay aryaadhaha maday war ma haayo koonfur galbeed waa lagu heshiiye war cabdullaw heliis dheh aryaa lama hadlayna waa lagu heshiiye warkaan hayga dhex geline ah. madaxweynahaaba ka qayb galayaa layidhi heshiiska xiritaanka koonfur galbeed higaaloday olaawta hiraatun oo kale waa ah. geeka mashurtooda hal iyin heliisiyo habriiru waysana wargooyin warkaa iga dhexgeline ilaa xarardheere waxaa la yidhi nimankii kale fakad bay ku jiraan qaar wayse soo dhiibeen baa la yidhi qaarna ayagoo fakanaya isla ayagii qabteen baa la yidhi kuwo badanoo fakada iyo kuwa raacdaynayana xabadda ka dhex baa la yidhi marka war iyo dhammaantiis nimanka bartamaha soomaaliya waa ka soo dhammaan rabaan mar dhow qofka bini'aadamkaana markuu dhabarku u caafimaado ayuu lugaha iyo gacmaha ku shaqaystaa oo ordaa marka hadday gobolada dhexe ka soo dhammaadaan gobollada koonfura daqiiqadba lagaga saari war kalemaanay waxaa la yidhi halgan baa la galay waayo badan loo hamuun qabaye xurnimay haweesteen shacbigii kanay hujuubnaaye hididiilo khayrliya hadday guul higsanayaane haraadiga cadaawuhu intuu ciidda gabal heesto hakad yaan la gelin hawshu waa hillo nololeed halgan baa lagu jiraaye iminkaba toos ya dheegi jari aryamadeeyow aniguna waxaan dheegi jiray sidii habar maaji hergaba ku dhaco hindhisaa qabateexaaha war cabdulow aduguna waxaad ka tagtay waa leey heelo waba leeyhaya sidii oday hankoolaan aligay hugmaya war waxaad idinkoo dhammi ka tagteen hadhcad baan lumayo ka habaabay rugtoo la ii haybinaye war kalamaanay war ma haysiine wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin waxauu yidhi ictiraafkii waa helnayaa doorashadii dib baa loo dhigay miyuu yidhi wargooyin ma soomaaliya ay ku soo biireen war dad falan baa tihiin waxna laydinma sheegi karee wuxuu heersool waxaan u ogolnahay inay calanka soomaaliyu ay qaateen iska wataan garaadada iyo dadka la socdo calanka watana waanu soo dhowaynaynaa warku kuwa xirka fiiriyo u bixini jiray maxamed kaahine xaytaa calanka soomaaliya waa ogolnaha wargeelna waa galgashaa ragna waa iskadiyaay ha la yaabin war kale kalemaana idinkaa war haynine madaxweynaha jabuuti wuxuu soo jeediyey inuu dhexdhexaadiyo somalilan iyo reer laascaanood hase yeeshee garaadadii waxay dhaheen maanta wax wadahadallaannu gelayna haba yaraatee ma jirto muuse madaxa nagaga taagan yahayna dowladda federaalka inayna wada hadashiiso yeeli mayno jabuutina ka yeeli mayno igadna ka yeeli mayno xataa caalamka ka yeeli maynay dheheen war wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaayin wuxuu kalou yidhi ururo aan la aqoonaha soo gali laascaanood qaar ka mid ah waa ka shakisannahay war wasiirka gaadiidka somalilan oo gobolka sool ka soo jeedaa wuxuu yidhi shirka laascaanood ma aha mid loo dhan yahay macquulla ma aha inan yaroo baadiye ka yemi oo qori sitaa oo aan laascaanood deganayn guurina ku inuu amnigeeda khalkhalgeliyo war urur goboleedka igad waxay dhaheen sannadka waa gabagabada shabaab oo ewalba hadday dhaydkooda ogaayeen iska sii dulqaa dhaxayn oo dhihi waayeen war kuwaasu dhaydna ma ogayne markii dawladda soomaaliya ku dhaqaaqday ku dhiiradeen aryaadhaha warya dhammaantiis bur iyo biyaa loo kala baxay samigay cabdullana waxa uu yidhi duurjoog iyo daabjoog miyey dadkii uu kala dalleeceen durjoogiyo iyo dabjoogmiyey eh. dadkii u kala dalleeceen kulaha war cabdilow duurkii xitaa intay isku aamini waayeen bay godod qoteen war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi dowladda saddex sano herta miyuu yidhi war durbama wakhti tirin bilaabay wuxuu yidhi labadii kun iyo shantii baarlamaanka soomaaliya oo nairobi jooga ayaa isku dilay wadamada safka hore ha la keeno iyo la keeni maayo kuraasna isku garaacay maantana laba kun labaatan eh. safka hore ayaa muqdisho ku shiraya doonaya ayadoo lagu qanacsan yahay inay dagaalka wax ka galaan aryaadhaha wax walbo soomaalidu nabceed amba diidi jirtay shabaabaa ku dirqiyo oggolaysiiyey sababtoo ah lama kun iyo shantii berigii kuraasta leysku garaacaya waddamada safka hore ee la diidanay etoobiyay ahayd ciidanka etoobiyana ma soo galowna ahay ujeedku laakiin muggi furuq la arkaa waraabow farakaleef naqdaahaa la yidhiye muggi wax ka daran la arkay etoobiyay kaalay ee dagaalka nala galay maraysa haysaa war cabdullow waa salaamullaahi cala alxujaaj xaalka taaganuye xisaabtaas ninkii noo dhigo waxaa sidaa tahay xayse kugu taal adina waa xididasiibkaaye war ciidamada etoobiya markay soomaaliya soo galeen ee lala diriray aakhirka iyagoo lugaynayo cagajiiday muqdisho ka baxeen labadii kun iyo sagaalkii hase yeeshee meeshii nabad laga sugaayey oo dadkii barakacay inay dib u soo laabtaan la sugaayey oo dawlad iyo nadaam la rajaynayey waxay noqotay etoobiyaan intii la dagaashay inay shabaab dilaan waxaana dhacday itoobiyaankii afartan sano intay ku dileen in ka badan inay bil gudaheed ku dilaan war intaasoo dhan waxaa ka darreen dembiyadii ciidankii itoobiya galeen markii lagu xisaabtami lahay oo laysku dacwaylahay ka daranaa dig soo tiri marka soomaalida dhibaatada haysatay soddonkii sanee lasoo dhaafay waxay tahay dembi dembi ku dhaq calaa kulli xaal wixii dhaca waa dhaceen soona naqa maayaana waxaa la yidhi wax teegay lama tiigsaade imaadada la toosi keliya wax lama tiigsaade timaadaada la toosiya xubintii kalamaan ayaad maqlayseen gudahana waa inagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka keenan od kala socoteen warbaahinta kulmiye anigoo cabdicaiis baarada barnaamijka soo saaray halkana ka tabeynayay cabdirasaaqaa farsameynayay gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesuu ku luqeeyo boqorkii codka allah u naxariistay maxamed suleymaan tubeec waana heystii gufaacu intaan barnaamijkan lamida ah ku kulmi doono nabadgelyo runtadii arimayside gururkan habeenkii dhaxantay guura awada ku habeenkii anta لا